بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى walaalayaal caawo ay tahay habeen khamiis ah waxaa inoogu dambayn doonta muxaadaraadkii iyo nadwadii aynu wadnay muddada lixda habeen ah muxaadaro uu inoo geli doono a-sheykh maxamuud maxamed xaliiki oo ka mid ah culimmada waaweyn ee gobolka sool ama magaalada laascaanood sheekha ayaan ku soo dhoweyn doonaa si uu kelmaddiisa iyo fataawahaba uu dhammaystirto kadib waxaa inoo dambayn doona insha allah waxoogaa markaa xidhitaan ah oo nadwada aynu ku xidhi doonno iyagoo ay nagala soo qayb geli doonaan culimmadeenna gobolka iyo qaar ka tirsan mas-uuliyiinta dowladdaba insha allah sheekha ayaan ku horraysiinayaa si uu kelmaddiisa iyo fataawahaba uu inoogu bilaabo mowduuca sheekh uu ku qoran yahay waxay ahayd al-isticdaadu liyowmi almiicaad in loo garoobo maalinta loo ballansan yahay oo ah maalinta qiyaame sheekha ayaan ku soo dhoweynayaa falyatafadal ashaykhu mashkuuran ma'juura alxamdu lilaah الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحابته الاخيار الابرار الاتقياء الاطهار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته u horayn iyo mar walba ilaah weyne waaxidkaa baynu mahadinaynaa ilaahay baa mahad iska leh axadkii ina ka dhigay ummad muslimiin ah oo ilaahay yaqaana oo rasuulkiisa yaqaana calayh salaatu wasalaam adduunyada malaayiinta kafarada ah ina ka duway iimaanka ina siiyey allahaasaynu mahadnaqaynaa alxamdu lilaah aladii binicmatihi tatimu asaalixaat intaa bacdigeed waxaynu caawa wakhtiga kooban aynu haysanno ilaahay ka baryaynaa inuu ina ku anfaco inoo fudaydiyo kelimaadkaynu is odhan dayno midka kelmadda odhanayana allaha ku anfaco ifyo aakhiro ka lagu odhanayee dhegaysanayana allaha ku anfaco ifyo aakhiro kelmaddu waxay ku saabsan tahay in loo diyaargaroobo maalinta loo guuri doono aakhiro ee ilaahay ballan qaaday bani aadam inuu halkaa isugu tegi doono ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamay inna sacyakum la shataa acmaashiinnu way kala tagtagsan tahay ninba waxbuu ka shaqeynaya adduunka markuu noolyahy ki nin waliba wuxuu ka shaqeeyo qabri unbuu ku hoyan doonaa qiyaamihiisaa kici doona allihii qaadirka ahaa ayuu soo hortaagi doonaa oo waa laga xisaabin doonaa hadduu waxaasi khayr yahayna khayr baa loogu abaalgudi doonaa hadduu waxaasi shar yahay oo ka shaqayn jirayna shar baa abaalkooda uu heli doonaa waman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara rabbukum aclamu bima fii nufuusikum in takunuu saalixiina fainahu kaana lilawaabiina gafuura alle waa tuley subxaanah wa tacaala qur-aanka kariimka ah fii suurati annajm aayadda koob iyo soddonaad alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walilaahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi bal u fiirso aayadda walilaahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi liyجزiya اladiina asaaءuu bima camiluu wayجزiya اladiina axsanuu biاlxusnaa waxaa laguu sheegayaa samaawaadkan toddobada ah ee aynu taasi inuu ka muuqato innaga iyo lixda ka sarraysa dhulalkan isdaba yaalla ee kii koowaad aynu inagu dul joogno iyo waxaa u dhaxeeya o dhan haddii ay tahay abuur iyo lahaansho iyo maamul iyo maarayn ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala xogtaa marka lagu siiyey ba alla wuxuu leeyahay micnaha ku jiraa laguu sheegayaa marka muxuu yahay micnuhu micnaha ku jira <coughs> waxaa weeye liyajziya aladiina asaa'uu bimaa camiluu waxaa micnaha ku jira uu yahay inuu ilaahay ka abaalmariyo kuwii xumaha sameeyey adduunkan markay joogeen xumaha sameeyey xumahoodii ay sameeyeen in laga abaalmariyo waayo saxar ilaahay seegayaa ma jiro bani aadamku wuxuu ka shaqaynayo wax seegayaa ma jirto wax kasta alla waa ogyihi subxaana wa tacaala wayajziya aladiina axsanuu ilaahay inuu ka abaalmariyo kuwii wanaagga sameeyey bilxusnaa tii wanaagga badnayd oo janno ah ayaa ilaahay ku abaalmarinaya fii saxiixi muslim waxaa ku sugan nebigu sala allahu alayh waalih wasalam inuu maalin mimbarka istaagay xadiidka ibnu cabbaas ee saxiixa ah radia allahu canhuma wuxuu leeyahay samictu rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalama yaquul yakhطubu cala almimbar waxaan maqlay nebiga isagoo mimbarka dushiisa fuushan oo khudbadaynaya muxuu nebigu markaa leeyahay innakum mulaaqu llah waryaadhe heddadiihow idinku ilaahay baad la kulmi doontaan xufaatan curaatan gurlaa idinkoo kabala oo cagacad idinkoo aan marya xidhnayn oo qaawanoo gacan iyo mudha idinkoo aan gudnayn ayaad ilaahay la kulmi doontaan maalinta aakhiro caaisha radi allahu tacaala canha xadiidka fii saxiixi اlbukhaari ku ayaa sii faahfaahiyey wuxuu nebigu tilmaamay sal اllahu alيه wasalam yuxsharu الnaasu yowma alqiyaamah xufaatan curaatan gurla waa la soo shirin doonaa maalinta qiyaame dadka iyagoo kabala iyagoo aan gudnayn iyagoo qaqaawan baa la soo shirin doonaa yaa rasuula اllaahi annisaau wاrijaalu jamiica rasuulku ilaahayow ma raggiiyo dumarkiiyo isku dhan ayaa qoortaa la isugu keenayaa bannaankaa oo aan marya xidhnaynoo kaba xidhnaynoo aan gudnayn caaisha arrintaasi way yaabtay markay sidaa rasuulka u weydiisay yanduru bacduhum bacdan barhkood barhka kale u daawanayo o arkayo o eegayo caaisha dee inay su-aashaasi keento khalad maaha waa sax waayo iminkaynu joognaa innagu waxaynu haynaa dadkiiyoo marya xidhan oo loo kala taag laayah soo maydin arag iyadoo maryaa la xidhan yahay baa dadkii loo kala taaglaaya oo intaa xaaraantu iyo garacyadu ay dhalanayaan oo intaa la ysku maran yahay oo laysla fadhiyaa habeenkii markaad carowdo aqalkaaga ku socoto masaska iyo musaska iyo bahalagalaynka laiskula jeela wada fadhiya gawaaridaa laysla baktiisanaya oo ayada lala taagan yahay dadkii oo marya xidhan baa loo kala taaglaya kuwaasoo inta mudh laga dhigo dibadda la isugu saaray xaalku soo ma adkaan karayo caaisha radi allahu tacala canha rasuulku waa u jawaabay wuxuu ku yidhi rasulk sal alay slm ya caaisha almru ashaddu min an yandura bacdahum bacduhum bacd ilaa bacdin arrinku waa ka culusahay caaishoy dadku maalintaa barhkood barhka kale inuu eego bal ilaahay baa idinku dhaariyey bal xisaaba ama eega bal bal qiimeeya wixii ilaahay abuuray bani aadam ahaay oo bannaan laysugu keenay oo wada qaqaawan oo nin qof dumara eegaya aanu ku jirin iyo qof dumaroo nin eegaysaa aanay ku jirin haddana so arrintu ma cusla markaa arrintu waa arrin culus oo waxaa loo leeyahay mawduuca looga dhigay war maalintaa aynu inagoo dhan gebi ahaan u diyaargarowno oo waxaa loo leeyahay waa arrin aada u culus sidaa awgeed baa waxay mudan tahay khudbadaha iyo nadwooyinka iyo bayaanka iyo muxaadaraadka iyo waxisujeedinta iyo wacdiga iyo waanada iyo nasiixada iyo hoga tusaalayntu had iyo gooraale inay u bataan dadka in la xusuusiyo maalinta aanay maali ka dambaynin ee wax waliba qofku uu sameeyey adduunka inta la soo ururiyo camalkiioo saafiya wuxuu shaqaystay xuma iyo wanaag la siin doono maalinta yowmulqiyaame waa maalin aad u cadiim ah oo khatarteedu daran tahay oo qofku inuu u diyaargaroobo ay lagama maarmaan tahay ilaahay fii suurati qaaf koob iyo afartan aayadda ka bilaabata ilaa afar iyo afartan buu muuqaal cajable ka bixiyey alle wuxuu yidhi wastamic wastamic dhegayso qofkii baa lala hadlaya war qof yahow dhegayso waxa aan ku odhan doono dhegayso waxaan ku leeyahay dhegayso maxaa lays odhanayaa yowma yunaadi almunaadi yowma yunaadi almunaadi maalinta uu yeedhi doono dhawaaqi doono ka dhawaaqaya waxaa lagu fasiray ka dhawaaqaya inuu yahay malagii maalintaas min makaanin qariibin meel dhow ka yeedhi doonaa meel dhow ayuu malagu ka ka yeedhi doonaa ilahay hortii marka dadka laysugu keeno muxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa ayatuha alcidaam albaaliya lafayahaw baaba'ay waa lafihii xabaalaha ku jiray lafayahaw baaba'ay dad yahow xubnihiisu ay kala go'een walusuula almutaqaica waluxuum almutamasiqa hilibki kala daatay ee ciiddu cuntay dadkii curuuqahoodu dhammaadeen alle wuxuu idin amrayaa inaad isu timaadaan oo isu soo ururtaan si ilaahay addoomihiisa u kala xukumo subxaanahu wa tacaala markaasaa roob baa di'i doona roobkaa biyihiisii baa dhulka geli doona dadkibaa soo bixi doona xabaalaha ka soo bixi doona dadku markay dhintaan ciiddaa jidhkooda cuni doonta laftaa yaree dabagibinta ah ee u dambaysa cajbu danabka hari doonta taasaa markaa dadku ka soo askumi doonaa markaasaa qofkiioo caadiga u soo bixi doona su'aasha waxay odhanaysaa waa ayo qofka u horeeya ee qabri ka soo baxa maalinta yowma alqiyaama nebigaa inoo sheegay sal alla alih waali wasalam ana walu man tanshaqu canhu اlqabru anigaa u horeeya qof xabaasha ka soo baxa aakhira buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam xabaasha isagaa ugu horeeya dadkii la aasaya dhintay adduunka ka guuray ilmo nebi aadan nebi maxamed baa ugu horeeya soo bixi doona salawaatu اllaahi wasalaamuhu calayh ilaahay markaasuu ku le waroy maalintaa dhegayso warkeeda yowma yasmacuuna asayxa waa maalinay dadku maqli doonaan dhawaqa iyo yeedhmada loo yeedhi doono ayay maqlayaan bilxaqi iyadoo xaq ah daalika yowmu اlkhuruuj ah, maalinkaas lasudhawaaqa laysu dhawaaqayo waa maalinka isa soo saaridda weeyaan alle muxuu odhanaya innaa naxnu nuxyii wa numiitu annaga ayaa wax noolayna annagaa wax dilna wa ilayna almasiiru xagga yagaa loo ahaanay ahaanshuhu waa xagga yaga bani aadamku meeshuu ku soo waa xagga yowma tashaqaqu lardu canhum siraaca maalintaasi aradu way dildilaacaysa dadku way ka soo yaacayaan kadaalika xashrun calaynaa yasiir shirinta dadka lasoo shiriyo oo ilaahay hortii la ysugu keeno xabaalihii laga soo saaro arrin fudud weeye buu alla yidhi wa tacaala ilaahay mar kale wuxuu yidhi wanufiqa fi suuri suurkaa la afuufi doonaa faidaa hum min إلى ilaa rabbihim yansiluun marka la afuufo mise markiiba xabaalaha intay ka soo baxaan ayay dheeraynayaanoo degdegayaanoo alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa ee xisaabtii ayay dadku u yaacayaan kuwii gaalada ahaa ee qabuuraha ku jiray qabrigana lagu cadaabayay munaafiqiintii ayaa hadli doona qaaluu waxay odhanayaan yaa weylanaa man bacaanaa min marqadina Ah, yaa weylana hoogayo yaa naga toosiyey hurdadii aanu jiifnay hurdo kumay jirne qabriga iyo xabaasha ciqaab iyo cadaab baa ku haystay laakiin marka loo eego hoogga iyo ba iyo cadaabka iyo ba'ayaalka ku soo socda iyo jahannamoo raamsan doonta ayaa marka loo eego waxa ku soo food leh tani waxay noqonaysaa hasha ilalis hurdadan yare qabriga tii ku socotay waa sahlanaanaysa yaa naga kiciyey hurdadii aynu ku jirnay haadaa maa wacada araxmaanu wasadaqa almursaluun waa wixii ilaahay ballan qaaday ambiyaduna arrintaasi waa rumeeyeen waa ka run sheegeen arrinuna wey in kaanat ilaa sayxatan waaxida waa hal qayla ah iyo dhawaq keliya buu alla yidhi subxaanah wa tacaala faidaa hum jamiicun ladaynaa muxdaruun sidaa marka malagu u dhawaaqo say u dhan yihiin agtayday ku diyaarsan yihiin buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala waa diyaar bannaankaa la soo dhigin ilahay cadaaladiis falyawma laa tudlamu nafsun shay'a maanta nafna wax laga dulmin maayo waxaanay samayn oo la iman la saari maayo waxay la timina la xasayn maayo hoostata la dhigi maayo bannaankaa la soo dhigi doona ilahay isagaa ka warramay dulmiga inuu iska xarimay yaa cibaadi innii xaramtu الظulma calىa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu alla waa tuley subxaanahu wa tacaala walaa tujزawna ilaa maa kuntum tacmaluun laydinka abaalmarin maayo wixii aad shaqaysateen mooyaane culimada tafsiirku waxay leeyihiin afuufka bunka la afuufayo maalinta aakhiro qaar waxay yidhaahdeen waa laba jeer midda koowaad waxaa la yidhaahdaa nafkhatu alfazac wasacq marka hore lagu dhawaaqo malagu sidaa u afuufo wax alla wixii nafi ku jirtoo nool naftu waa ka baxaysaa marka labaad afartan kadib ma afartan cishaa ilaahay baa yaqaan inta udhaxaysa ma afartan biloodba ma afartan sannadoodba ilaahay baa yaqaan nebigu afartan baa udhaxaysama buu yidhi calayh salaatu wasalaam marka labaadee malagu uu ku dhawaaqo waxalla wixii noolaa dibbay usoo noolaanayaan waxalla wixii dhintay laakiin ibnu kaiir ibnu kaiir tafsiirkiisa wuxuu leeyahay waa saddex jeer <coughs> afuufka la afuufayo buunka waa saddex jeer ta koowaad waxaa la yidhaahdaa nafkhatu اlfasac waa afuufka hore malagu afuufayo waa tii argagaxa dadku iyagoo adduunkoodii dhex mushaaxaya axaadiistuna way tilmaamaysaa wax kala iibsanaya qaar xooluhu waraabsanayaan mid cunnadii loo soo dhigay oo weli aanu de oo soo faraxashay oo gacanta geliyey mid eh, marya kale iibsanaya bay ku dhici doontaa dadkao dhan baa argagaxaya siday adduunyadooda u wataan hawsha xadiidka saxiixa ah ee bukhaari soo saaray baa caddaynaya nebigu wuxu sal alay aslam lataquumana asaaca waqad nashara arajulaani hawban baynahumaa falaa yatabaayacaani walaa yawiyaani saacadda qiyaame wallay way dhici doontaa iyadoo laba nini wax kala iibsanayaan mid maryo iibinaya iyo mid ka iibsanaya markaasaa alla rasuulku wuxu leh sal lla alay wasalam maradii ay kala iibsanayeen ma kala iibsan doonaan mana mana laabi doonaan maradii waa la soo dhigay lamana lamana kala wareegon lacagtii laysma siin maradii inta la laalaabay sideediina laguma celin xaaladdu halkaa maraysa ba dhici doonaa markana nebigu wuxu ley sal alيه wasalam wala taquumanna saaca wa huwa yumiitu xawdah qad yas qad xawdahu qad yasqii fiihi falaa yasqi falaa yasqi fiihi waxaa dhici doonta qofku inuu darkiisii xoolaha uu ku waraabin lahaa xoolihii xoolihiioo tuban inuu is yidhaahdo waraabi ma waraabin doona buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam saacaddaa dhici doonta walaa taquumanna saaca saacadda walle way dhici doontaa waqad rafaca uklatahu ilaa fiihi falaa yatcamuhaa qofku isagoo raashinkii loo soo dhigay gacanta intuu geliyey afka u soo qaaday weli aan hurin halkaa gacantu marayso bay saacaddu dhici doontaaba nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiiska bukhaari baa soo saaray qur'aankuna waa ka warrame falaa yastaiicuuna tawsiyatan walaa ilaa ahlihim yarjicuun u fiirso dadku marka saacaddu ku dhici doonto falaa yastaiicuuna tawsiya ma awoodayaan inay dardaarmaan aqalkiisii buu saaka ka soo baxay danihiisii buu soo jarmaaday hawshiisii buu ku jiraa ismale maanta qiyaama dhacayaa isagoo aan dardaarmin oo aan wax sheegaan oo wax dardaarmin baqiyaamuu ku dhici doonaa walaa ilaa ahlihim yarjicuun aqaladoodii ehelkoodii ubadkiiyo ooryihiiyo aqaladii iyagoon ku noqon ayaa saacadda dhici doontaa buu nebigu allah yidhi subxaanahu wa tacaala ta labaadna waxaa la yidhaahdaa nafkhat sacq asacq marka labaadee la afuufo dadku way daadanayaan ta saddexaad marka la afuufona dadku way soo bixi doonaan qur-aankuna waa ka warramay fafazica wa yowma yunfaku fi suuri maalinta suurka la afuufi doono ummadda u sheego xusuusi fafasica man fi samaawaati waman fi lard waxaa argagixi doona waxa samaawaadka iyo arladaba ku jira ilaa man shaaa allah qofku alla doonay cidduu alla doonay mooyaane caalamkoo dhan baa baaba'aya uma yunfaku fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun mar labaad baa la afuufi doonaa mise dadkii waa taagtaagan yahayo waa tuban yihiin waxbaashibay ka soo baxeen nebiguna salawaat ullahi wasalaamu wuxuu inoo sheegay malaggu inuu diyaarba yahay iminkadan caawan aan idinla hadlaya kaba soo qaad malaggii afuufi lahaa waa diyaar rasuulkaa inoo sheegay sal alay slam wuxuu nebigu kayfa ancamu wa saaxibu اlqarni qad iltaqama qarnahu وحنى جبهته ينتظر الإذن من الله ينتadiru اlidna min allah sidee u raaxaystaa oo adduunyadan isugu balballaadhshaayo ugu barwaaqoobaayo ugu raaxaysta iyadoo malagii ku dhawaaqi lahaa buunkee afuufi lahaa afka uu geliyey oo saa ugu hayo dhegtana xagga ilaahay u janjeeriyey wuxuu sugayaa fasax ku dhufo in la yidhaahdo keliyuu sugaya maxaan eeganayaabuu nebigu leey salawaat ullahi wasalaamu calayh sow intaanay intaa dhicin shaqaysto oo camal fasho oo cibaadaysto sow maahi markaase habeenkii suu salaad ugu taagan yahay dhiigga jidhkiisa ku jira labada cagood buu kusoo shubmi jiray markaasay caaisha ka nixi jirtay caguhu markay barbararaan oo inay qarqarxaan ay ka baqdo rasuulka ilaahay oo dembigaaga horya kii dambe alla waa dhaafay nasoo iska seexo yaa caaisha afalaa akuunu cabdan shakuuraa caaishoy addoon ilaahay u mahadnaqaya miyaanan ahayn idaah buu odhan jira nebigu sal ly slam waan cibaadaysanayaa taas weeyaan arrinta shareecadu ee isxusuusinta u baahan qaaluu yaa waylanaa haada ywm اddiin alle qur-aanka waa ka waran idaa zulzilat اlardu zilzaalaha waakhrajat اlardu ahqaalaha waxaa qur-aanku ka sheekeeyey arladan inay isbedeli doonto yowma naطwi الsamaa ka طayi sijili اlkutub samadan waa la duubi doonaa sida xaashida loo duubo baa loo duubi doonaa dhulkanna waa la duubi doonaa xaaladdu waa sidee yowma fii aakhiri fii aakhiri suurati ibraahim yowma tubaddalu اlard hayra alardi waاsamaawaat maalinta arlada la bedeli doono dhulka dhulkiiba maaha samadanna samadii la yaqaanay maaha nebiga salى اllahu alayhi wasalam xadiidka saxiixa ah fii saxiixi اlbukhaari oo muslim ku yaala wuxuu tilmaamay muuqaalka dhulka aakhiro ee dadka la isugu keenayo qaabku u egyahay wuxuu nebigu yidhi yuxsharu الnaasu yowma alqiyaama calىa ardin baydaa cafraa ka qursatin naqiyin dadka waxaa la ysugu keeni doonaa dhul bannaan oo midabkiisu daqiiq saafiya kimis laga sameeyey oo kale aad moodid midabka dhulkaasi meel godan ma leh oo meel taaga ma oo suryo suryo male oo buura ma leh oo dhir ma waa banaan dhagiya weeyaan ma ujeedaa waa meeshaas falaa taraa fiiha ciwajan walaa amtaa dhulkaa kuma arkaysid meel qalloocan iyo meel suryaha iyo meel dadma kuma arkaysid walaa amtan meel taaga oo karin laga dhacayana arki maysid maalinta yowma alqiyaama dadkii markay kabaalaha ka soo baxaan ka waran falaa tasmacu ilaa hamsa dadku waa un shanqadha ah dadku markay fara badan yihiinoo socdaan oo aanay hadlaynin socodkoodaas iyo jaanqaadka shanqadh baa ka baxaysa soo maa hade shanqadhaa iyo socodkaa mooyaane ah, wax kale qof qof la hadlayaa ma jirto maalintaas nin yahuudiya nabiga u yimi sal اla alيه wasalam xadiidka caaisha صaxiixa wuxuu yidhi ayna الnaasu yowma tubadalu اlardu hayra اlard xadiiska fi saxiixi muslim dadku xaggay tegi doonaan xilligaa xaggay joogi doonaan arladii markii la bedelo oo arlo kale dadkii la ysugu keeno nebigu muxuu ku jawaabay fi الظulmati duuna اljasr fi dulma duuna aljas meel madow oo biriishka iyo buundada ka sokaysa ayaa la tubi doonaa waa madow maxaa madoobeeye qoraxi ma jirto qoraxdii mar horaa baabkeeda waa la laabay dayax ma jiro xidiga ma jiraan waa dam laydh baxayaa warkii daah soo dadku xaggay joogaan siraadkii baa la rabaa in la maro meel siraadka ka sokaysay dadku tuban yihiin madow baa lagu jiraa mumin iyo munaafiq iyo gaal iyo cid kastaa halkaasaa la tuban yahay waa gudcur madow oo indhaha haddii faraha lagaa geliyo waxba aadan arkaynin weeyaan nebiga sal allau alay qur'aanka ilaahay kaga warramay arrintu siday u dhacayso alle wuxuu yidhi subxaanah waashraqat اlardu binuuri rabbiha arladii waa iftay ilaahay nuurkiisa la iftay subxaanah wa tacaala markaasaa ilaahay nuurkiisa ayaa iftiin baa imanaya meesha iftiinkaasaa wax lagu kala arkayaa dabeeto siraadkii baa la odhanayaa haddaba ku dareeroo gala qofkii adduunka goyska ahaa ee bakhaylka dhabcaalka ahaa ee baktiiyey qaraabadiisii iyo riximkiisii ee waxba siin jirin qaraabadiibaa waxay taagan tahay kadinka laga galo siraadka xaggana baa taagan ambiyadu waxay leeyihiin rabbi sallim sallim nebi waliba ilaahu ummaddayda maanta samata bixi qaraabadii oo muuqaal laga soo dhigay hadlayo naf leh halkanay taaganta ilaahuw ballan baad ii qaaday adduunka kii i ee i ee bugta iyo baahi igu eegtay ii qaba maanta ilaahay biriishka ayuu iga soo marin ballantii baa la u samaynayaae kiibaa la qabanayaa la isku jebinaya bakhaylku sidiisaba waxaa la yidhaahdaa bakaylka qofka ahi dhabcaalka ah dhabcaal iyo bakayl farqi baa udhexeeya bakaylka waa midka jeebka adag ee gacanta adag dhabcaalku laakiin waa jenaraal waa ka sarreeya kaas waa ka sarreeyaayo isagu inuu wax bixiyo daah mid wax bixinaya hadduu arko calooshaa lagu dhufanaya xaggaad isku wadda dabadaad iska ridaysaa maalkaa gubaysa waar waa ku sidee waa qarraacmaya hadda isagii maaha waa muslim ilaahay oo kale wax bixinaya naftoo waa ka dhaqaaqaysaa waxaa la yidhaha bakhaylku sidiisaba laba laba shay buu adduunka ugu jecel yahay ila waa inagii wuxuu ugu jecel yahay wax adduunka nafi ku jirto hal naf buu saaxiib la yahay hal naf buuna ugu jecel yahay ma taqaan naftaa waa naftiisa naftiisa nafaan ahayn kama naxo naftiisa nafaan ahayna saaxiib lama aha aabbe ma yaqaano oo oori ma yaqaano oo ubad ma yaqaano oo ehel ma yaqaano oo islaam ma yaqaano soomaalidu waa dad xikmad badan mahmaahahooda waxaa ka mid ah waxay soomaalidu ku mahmahay keligii cune keligii buu dhintaa kadaad keligii cuno tahay keligaabaad dhimanaysaa ile cid koob shaaha u shubi maysid cishada dambe aqalkaad ku dhex baktinaysaa aqalka ayaad ku dhex baktinaysaa war balkiinkaarta qabay lama arag saaka ma soo shaahiniyo shalay ma lama arag bal eega aqalkaa lagu jeemise ka tag isagoo dibiraybu halkan jiifaa ila islaam iyo ehel yaqaano u soo gelaya ma jirteen markaasaa halkaas ilaahay wuxuu ka warramay subxaanahu wa tacaala mu'miniintii qaraabagoyskii halkaasaa lagu qabta mu'miniintii markay siraadka galaan iyo munaafiqiintii iyo gaaladii waa la wada maraya wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya mid waliba meeshaasu mari doona siraadkaa laga gudbaya mu'miniintii adduunka ilaahay taqaanay rabbi caabudi jirtay ee wanaagsanayd ee afkooda iyo adinkooda laga nabadgalay cibaadada fiicnayd waxaa u baxaya ilays iyo iftiin wah baa ilaahay u siinaya maalin cad ayaa laga dhigayaa siraadka ay marayaan saxarka dhulka yaalla way arkayaan munaafiqiintii ilays ma leh waxba arki maayan waa dam ile waa niman adduunka markay joogeen afartaba gubanoo baaba'san oo aan ilaahay iyo diin iyo khayr jeclayn dushaa un dadka isaga ekaysiya muslimka ah yowma tara almu'miniina waalmu'minaat yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim nuurkiiyo iftiinkii baa saa hortooda ugu baxaya munaafiqiintii markay arkaan mu'miniintii oo siraatay oo waddadii saxa ahayd ee siraadka durduro ku maraya mid wuxuu ku marayaa ilbiriqsi sida hilaacoo kale biriqda markuu yidhaah mid wuxuu ku marayaa sida fardaha dheereeyoo kale mid sida shimbiraha orduuloo kale awrta kuwa ugu dheereeya qofka qofka ugu orodka badan ninba dee sibuu ku marayaa siraadka micnaha ku jira ma taqaanaa marka lagu leeyahay siraadka ka gudubkiisa laga gudbayo qofba sibuu ku marayaa micnaha ku jira meesha waxaa lagu yidhi qof wuxuu ku marayaa siraadka oo kaga gudbayaa sida hilaaca bilig markuu yidhaahdo wacdaas ayuu ku dhaafayaa mid wuxuu ku dhaafayaa fardaha faradka faraska u dheer ee kale midba meel sibuu ku dhaafayaa micnaha ku jira waxaa weeye adduunyada dadku markay joogaan diinta ku dhaqankeeda daacadnimada iyo cibaadada iyo khayrka siday ku yihiin oo ay ugu kala wacan yihiin ayay xaggaana ugu kala wacnaan doonaan kii halkan gaabis ahaa oo salaatuljawaan tukan jiray qaadku iibinayo garaabada dusheedu sidaa intuu xaadxaadho ku sujuudaya amama ama waxaan ku idhaha meheradiisa salaaddii oo laga soo baxay ayuu halkaa ku weysasanayaayo halkaasuu ku tukanaya kaa iyo kii shanta salaa safal awalka ku tukanayey ma inay isku xeedho wax ku cunayaan kula isku xeedho wax ku cuni maayaan ku cuni adba caqli leedahay ku cuni sida adduunka loogu kala wacan yahay camalka saalixa iyo cibaadada iyo wanaagsanaanta iyo khayrka ka shaqayntiisa sidaasaa xaggoona loogu kala wacnaanaya midbaa isagoo dhiigu da'ayo ka tallaabaya biraha hilibka la suno ee sidaa usoo qalqalloocan ayaa biriishka hareerihiisa sunan seefta waa ka af badan yahay waddadaasi way ka af badan tahay xabadda tinta ahna way ka dhuudhuuban tahay buu nebigu yuri alayh isalaatu wasalaam ama wuu ka dhuuban yahay siraadku mid dhiigu saa u da'ayoo bidhahaasi xagteen baa ka tallaabaya midna waa ku daadanaya bannaankaasaa la ysugu bixi doonaa nebigu sal alla alay slm wuxuu ka warramay qoraxda in dhakada la ysu keeni doono qadra miilin miil baa la ysu jirsiinaya miil afka carabiga waxaa la yidhaahdaa laba micnaba miil waa la yidhaahdaa indhakuusha qoriga yaree ku jira ee lag indhakuusha lagu marsado miil waa la yidhaahdaa waxaa kaloo miil la yidhaahdaa halka mayl maylku waa kilomitir iyo badh cadceeddu maalintaasi ma waxaa looga jeedaa masaafo la eg geedkaa yar ee ku jira indhakuusha indhaha lagu marsado intaa uu la eg yahay ka u dheer baa fartaa la eg ma intaasay cadceeddu madaxa u jirsan doontaa mise kilomitir iyo badh baa loo jeedaayoo maylkii caadiga ahaa bay cadceeddu madaxa u jirsan doontaa ilaahay baa og laakiin way soo dhowaan doontaa cadceedda aad aragto iyadoo naga fog kulkeeda aan la xamili karayn ayaa halkaa la isu keenaya markaasaa nebigu wuxuu ka warramay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dadku xaalkoodu waxay noqon doonaan tudna ashamsu yowma alqiyaama min alkhalqi qiyaamaha dadka waxaa loo soo dhowayn doonaa qoraxda xataa takuuna minhum miqdaar miqdaar miilin mayl ilaahay u jirsato ama miil fayakuunu annaasu calaa qadri acmaalihim dadku waxay noqon doonaan camalkoodu sida uu kala yahay fi lcaraqi dhididka fa minhum man yakuunu ilaa kacbayhi mid baa dhididka jidhkiisa ka baxa waa la uruurinayaa labada kuraamood ama labada canqow buu dhididku joogsan doonaa wa minhum man yakuunu ilaa rukbatayhi mid baa labada low dhididkiisu iman doonaa biyuu ku dhex jiraa dhididkiisuu ka baxay wey jidhkiisa wa minhum man yakuunu ilaa xiqwayhi midbaa xaqwayhi dhididkii ka baxay halkaa guntiga laga xidho macawuusta laga xidhayo surwaalka miskaha ah ayaa dushooda ayuu u joogsan doonaa wa minhum man yuljimuhu alcaraqu iljaama midbaa dhididkii ka baxay uu xakamayn doonaa halkaa afka ah ayaa maaragtay uu dhididkii u joogsan doonaa nebigu sal alla alih wasalam sidaasuu gacanta ugu tilmaamay maalintaasi waa maalinta arag ee qur'aanku aad uga warramay rasuulku isagoo dadka la hadlaya sal alay wasalam qofka doonaya inuu qiyaamihii iyo caddaa wado sida wax u dhacayaan si ugu diyaar garoobo taluu nebigu bixiyey sal alay wasalam fara badan talooyinkiisii waxaa ka man sarahu an yandura yowma alqiyaamati kaannahu ra'yu caynin qofka ay ka farxinayso ama ku farxaya inuu maalintii qiyaamo daawado sida inuu indhaha ku hayo oo kale falyaqra' ha akhriyo ida shamsu kuwirad suuradda ida shamsu kuwirad akhri waida samaau nfaarat ida samaau nfataratna akhri waida samaau nshaqat ida samaau nshaqat akhri saddexdaas suuradood si tafsiila oo faahfaahsan ayaa ilaahay kaga warramay subxaanahu wa tacaala sida maalintaasi ay wax u dhici doonaan rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu qur tilmaamay wanufika fi suuri waxaa la afuufi doonaa suurka qiyaamo fasaciqa man fi اsamaawaati waman fi اlard waxaa dhici doono daadan doona samada iyo dhulka ku jira ilaa man shaaa allah ciddii alla uu doonay mooyaane mufasiriintu qaar waxay ku fasireen ciddaa ilaahay ka soo reebay waxa weeye waa xamalat اlcarshi waa malaa'igta carshiga haysa ee ilaahay sida kuwaasaa loo jeedaa qaar waxay idhaahdeen may waa malagii israafiil ahaa baa loo jeedaa laakiin ilaahay baa yaqaana mufasiriintu way sheegeen laakiin xaqiiqada ciddaa laga soo reebay cidday tahay ilaahay baa yaqaana subxaanahu wa tacaala markaas hawlahaasi qiyaamuhu saasay u dhici doonaan waxaa ilaahay ka warramay subxaanahu wa tacaala fii aakhiri suurati zumar baa ilaahay aada uga sheekeeyey aayadahaynu ku tukannay maqhribka ragcaddii labaad ayaa ka mid ahayd alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala uma nufika fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun dadkii mar dambaa la afuufayaa mise waa kuwaa taagtaagan oo ahwaashii iyo dhibaatadii qiyaame daawanaya ahwaalu lqiyaama wa ashraqat ilardu binuuri rabbiha arladu rabbigeed iftiinkii u ifiyey bay la iftay wa wudica alkitaabu kitaabkii baa la soo dhigay oo la keenay acmaasha dadka qof waliba uu ku qornaa wajiia bاnabiyiina wshuhadaa nebiyadii baa ilaahay keenaya oo shuhadadii oo rusushii ah ayaa la keenaya shuhadada mufasiriinta qaar waxay ku fasireen malaa'igtii baa la keenaya mawjeeda ujeedaa halkaasaa la keeni doonaa waqudiya alamru baynahum bilxaq arrinkii waa la xukumay dadka dhexdooda si xaq ah wahum laa yudlamuuna iyagoo aan la dulminaynin wawufiyat kullu nafsi maa camilat naf waliba waxay shaqaysatay waa loo dhammaystiray wa huwa aclamu bima yafcaluun alle isagaa u ogaal badan dadku waxa ay samaynayaan wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumara kuwii gaaloobay waxaa loo kaxayn doonaa naarta jahannamo iyagoo kooxa kooxa ah maxaa looga jeeda iyagoo kooxa kooxa ah waa gaaladii waa munaafiqiintii waa saaxiriintii waa wixii shayaaiin ahaa oo dhan koox koox iyagoo ah baa la kaxayn doonaa alle wuxuu tilmaamay subxaanahu wa tacaala marka la dareeriyo baa ilaahay hadlaya wuxuu alle odhanayaa waqifuuhum taaga bal balyaro taagaa la odhanaya innahum mas'uuluuna waxbaa la su'aalayaaye yaro taaga waa la joojinaya waa la isu celinayaa markaasaa alle malaa'igtii waday naarta ku waday wuxuu ka odhanayaa bal weydiiya maa lakum laa tanaasaruun maxaydinaan isugu hiilinayn sow idinkii adduunka isku duubnaa oo diinta iyo dadkaba iyo dalkaba burburinayey waxaa doontaan ku kacayey sow idinkii adduunka isku xidhnaa magacyada la baxay maad maanta wax isu qabataanoo idinkaa isku dhano cidiinka maqnayne maad hiishataanoo wax iska celisaan goradaysaa u laalaadinayaan hadal ma jiro ilaahay saa intuu eegu wuxuu odhanayaa bal hum اlyawma mustaslimuun maanta waa isdhiibeen kuwaasi kudaaye kudaaye kuwaa warkoodi waa isdhiibeen kaxeeya buu alla odhanaya fahduuhum ilaa siraati اljaxiim jaxiimo wadadeeda ku hagaajiya dhaadhiciya iyagoo la xidhxidhay oo laisku jijabiyey ba halkaa lagu ridi doonaa markaas alle wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala xataa idaa jaa'uuha futixat abwaabuha markii la keeno naartu waa sida jeelka xidhan oo kale albaabadii baa la furayaa in lagu xareeyaa la rabaa iyagoo kooxakoox ah kooxkooxa ah kulamaa ulqiya fiiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadiir koox marka dalaq lagu siiyo lagu ridaba malaa'igtii baa waraysanayso war inkaari idinku dhacdaye cid idiin digtoo wax idiin sheegta miyaanay idin iman qaaluu balaa qad jaa'anaa waa noo yimaadeen laakiin maxaanu nidhi ilaahay waxna ma soo dejin waxa la sheegaya waa been waxba kama jiraan waa sheeko baraley waxaas aanu ku sheekaysan jirnay oo ku shaahi jirnay oo aanu run moodi jirnay malaa'igtii baad la hadlays alam ya'tikum wa qaala lahum khasanatuha alam ya'tikum rusulu minkum war miyaanay rasul idinka mid oo bani aadama idin iman yatluuna calaykum aayaati rabbikum rabbigiin aayadihii idinku dul akhrinaya wayundiruunakum liqaa'a yowmikum haada oo idinka digaya maali la kulanka maalinkiinan kan ah idinka digaya qaaluu bala haa way noo yimaadeen walaakin xaqat kalimatu اlcadaabi cala alkaafiriin laakiin eraygii cadaabka ayaa ku waajibay gaalada dushooda qiila dkhuluu abwaaba jahannam jixinjix ma jiro iyo naxariis ilaahay baan idinkala soo hadlaynaa iyo war nimankaa wax lala qabto iyo war waa sideeye ma jiraan waxaas maxaa la odhanayaa markiiba udkhuluu abwaaba jahannam gala jahanamo albaabadeeda khaalidiina fiiha xaalaad ku waaraysaan jahanamo gudaheeda fabi'sa mahwa almutakabiriin kuwa iskibriyey meesha ah, aayahoodu meeshuu ku dambeeyo ayaa alla xumaa baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala waxaa laga warramay raggii gobta ahaa ee mu'miniinta ahaa ila mu'minku waa gob sidiisuba wasiiqa aladiina taqow kuwii alle ka cabsanayay alla ka yaabka ahaa baa la kaxaynaya ila aljannati zumara jannadaa loo kaxaynayaa iyagoo koox koox ah rusushii nebiyadii culimmadii ducaaddii ahlu khayrkii shuhadadii saalixiintii ubadkii qaybaha bulshada muuminiintu kala tahay raggii dumarkii ayaa la kaxayn doonaa ilaahay wuu ka warramay subxaanahu wa tacaala marka la kaxeeyo ayaa alla wuxuu yidhi xataa idaa jaahuuuha wafutixat abwaabuhaa jannada markay yimaadaan albaabadeedii baa lagu soo dhowaynaya jannadii malaa'igtii joogtay baad la hadlaysa salaamu calaykum nabadgelyo dushiinna ha noqoto ahlu jannow tibtum fadkhuluuha khaalidiin waad wanaagsanaateen camalkiinnii ayaa wanaagsanaaday dad wanaagsanoo khayr qaba ayaa tihiin oo cibaadadiinnii ayaa wanaagsanaatee oo iimaankiinni baa wanaagsanaayoo wacnaa waad wanaagsanaateen jannada gala idinkoo ku waaray wa qaaluu alxamdu lilaah ilaahay bay u mahad celinayaan ilaahay baa mahad leh alladii sadaqanaa wacdah allaha noo noo rumeeyey ballanqaadkuu noo qaaday waawraana alarda alarda natabawa'u min aljannati xayu nashaa jannada dhulkeediina dhaxal siiyey halkaanu doonno ayaanu maanta iska degaynaa fa nicma ajrucaamiliin kuwa shaqaysta abaalkooda fiicnaaday buu alla leeyay subxaana wa tacaala wa tara almalaaikata xaafiin malaa'igtii baad arki doontaa xaafiina min xawli lcarshi carshiga hareerihiisa iyagoo ku hareeraysanoo tubanoo joogaad arki doontaa maxay samaynayaan yusabbixuuna bixamdi rabbihim rabbigood bay u tasbiixsanayaan subxaana allahi wa bixamdih subxaana allahi alcadiim wa qudiya baynahum bilxaq xaq baana lagu kala guddoomiyey makhluuqii wa qiila alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin malaa'igtii baa markaa u soo gelaysa malaa'iin ah waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab albaab kastoo sideedda albaab ee jannada ah ayay malaa'igtu uga soo gelaysaa jaakum la khayr maxay malaa'igtu odhanaysaa marka salaamun calaykum ahlu jannow assalaamu calaykum salaamu calaykum waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamu calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba daar halkaasay uga soo gelaysaa malaa'igtii ilaahay baa istusi doona rabbi bay arki doonaan way farxi doonaan jannada ayaa qof waliba meel uu ku barwaaqoobo ayaa ilaahay dejin doonaa subxaanahu wa tacaala ehelkeeda ilaahay jannada haynaga dhigo halkaa degta dadku maxsharka qiyaamaha xitaa marka la joogo marba doc ka taabanaynaay dadku way walaahoobayaanoo way iska dabaka wareegayaan marba rasuul baa loo imanaya muusaa loo imanaya ciisaa loo imanaya nebi ibraahim baa loo imanaya nebi nuux baa loo imanaya wax nala qabo xaaladdu waa adagta nebi waliba waa cudur daaranaya rasuulkaa loo imanaya sal alla alih wasalam markaasuu odhanaya ana laha anaa maanta iskale inaan idinka erga qaado markaasuu nebigu tegaya markaasuu wuxuu imanayaa carshiga ilaahay hoostiisa markaasuu ku sujuudayaa sujuud dheer markaasuu nebigu wuxuu tilmaamay calayh isalaatu wasalaam duco aanan weligay ku ducaysan iyo ammaan aanan weligay ilaahay hore u ammaanin baa ilaahay ii furayaa markaasaan ilaahay ammaanaya oo alla baryaya markaasaa ilaahay la hadla yaa muxamed irfac ra'sak muxamedow kor u qaad madaxa toos wasal tucطa weydiiso waxaad doonto waa ku siinayaa weydiiso maanta washfac tushafac erga i weyddiiso ergadaada waan aqbalayaa markaasaa nebiga waxaa loo fasaxayaa shafaacat اlcudma shafaacadii weyneed inuu qaado salawaat ullaahi wasalaamu calayhi kuwii gala shafaacadiisa ilaahay haynagu daro subxaanahu wa tacaala malaa'igtii baa imanaysa makhluuqii oo dhan ayaa isweer laga qabanaya wاlmalaaئikatu wajiia yowmaidin wajaءa rabuka wاlmalaa'ikatu safan safa malaa'igtii baa imanaysa markaasaa makhluuqiyo tubanba xagga sare dusha ah bay sidaa u soo degayaanoo way isku hareeraynayaan jahannamana waa la keenaya iyadoo halamsanaysa oo qaylada ka baxaysa iyo jibaadka iyo hugunka ka baxaya aad yaabayso marka jahannamo la soo wado toddobaatan kunoo hoggaan bay leedahay halkii hoggaan ama xadhig oo keliya toddobaatan kun oo malag baa sidaa u jiidayo haya markay bidhaan fog gaaladii ka aragto iyo kuwii falalowga ahaa iyo munaafiqiintii ayay anna jannadii naartu bilaabaysaa inay markaa hadasho bay bilaabaysaa maxay odhanaysaa idaa ra'athum min makaanin baciidin samicuu lahaa tagayudan wa zafiira meel fog markay ka aragto ayay waxay ku siganaysaa inay dildillaacdo ba ilaahay carada iyo ciilkay u qabto way soo dhowaanaysaa ilaya yaa kaafir ilaya yaa munaafiq ilaya yaa saaxir ilaya yaa taariku salaa anaa kuleh maantoo ku cunaya taariku salaadkiyow saaxirkiyow anaa maanta ku cunaya gaalkiyow anaa maanta ku cunaya munaafiqiyow maanta anigaa ku cunaya saasay leedahay naarti naarti baa la keenay toddobaatan kun oo malag baa sida toddobaatan kun oo hoggaan bay leedahay hoggaan walba toddobaatan kun malaayiin malaa'ig ah baa saa u jiidaysa markaasaa ilaahay saa ugu guraya subxaanahu wa tacaala marka lagu guro oo lagu guro oo lagu guro ba alla wuxuu odhanayaa yowma naquulu lijahannama hal imtala't jahannamaa lala hadlaya ma buuxsantay jahannamow jahannamay ma buuxsantay hal min masiid ilaahow wax kororsiima ama haysa weli dhowr khan fara badan baa bannaan wax ziyaadaa ilaahow ma haysa ma ujeeda arrin adag oo khatar ah ayaa jirta oo qofku la rabo inuu u tabaabushaysto oo maalintaa yowmulqiyaamo u dadaalo siduu ilaahay ugu dhowaan laha subxaanah wa tacaala waxaa ka mida xisaabtii xisaabtii baa laysugu imanaya markaasaa dadkii la xisaabaya rabbigood baa la hor keeni doonaa qof walba cimrigiisaa la weydiin doonaa cimrigaan ku siiyey adigoo intaasoo sannadood jira ayaan adduunka kaa soo qaaday maxaad cimrigaagii kaga faa'iidaysatay dhallinyaronnimadaadii ka warran maxaa iligan kaa riday ile hadda waad aragto ilkii qaad baa ina ka riday soo maha ilkuhu waa meesha ugu adag qofka bani aadamka jirkiisu waa laf lafaha adag bal bahalka saa u burburiyey jirta maxaad u malaynaysaa kilihii iyo beerkii iyo mindhiciradii iyo calooshii uski ka war intaa waxaa ka sii dheer dhibaatada kale ku geysanay ragga qaadka cunee berrinsadee dee ku caanbaxay islaamuhu waa ka cawdeen waa ka cawdeen dee ninkii laba dumara miyuu isku qabi karaa dumar qaar la yidhaahdo iyo islaan fadhido khayr qabto ah miyuu qabi karaa iskuma qabi kara ma carabtu waxay tidhahdaa man rakiba farasayni shaqa dubura laba faras qofka intuu fuulo waan caydhinayaa yidhaahda dabadaa kala dilaacday yidhaahdeen miyaad fuuli karaysaa laba faras soo may midun baad ku hadhaysaa soo maa ama tanaad u go'aysaa islaantan dee halka lagu sito ee qaadka la yidhaahdo ee marka la qaato xataa sida loo jecel yahay banaanka lama keenayo alkaasaa la gelinaya garanka waa laga hosaysiinaya islaanta aad laabta gelinayso ama tan aad u go-aysaa caruurtii iyo ubadkii maba xusuusanaya ninkan qaadka cunaya dadkuma kudkud ah ciiday cunayaan islaantiiy ubadku markuu qaadkiisa iyo qadadiisa iyo cadkiisa meel saariyo shahyiisa iyo burburintiisa ayuu xusuusanayaa uu odhanayaa labaatankaa laankaa bal caruurtii waxugu waxwaxee ama soddonkaasuu odhanaya ma ujeedaa waxaa la weydiin doona dhalinyarinimadiisii iyo cimrigiisii iyo maal adduunka wixii soo galay xagguu ka keenay xagguu ku bixiyey waxaasoo dhan baa la weydiin doona ishan maxaa kaa riday iligan maxaa riday maxaa gacantan kaa jabiyey dakarkan maxaa kuu yeelay adigoo wanaagsanoo qurux badan baan ku abuuray yaa iiga kaa dambeeyey kii ilkuu qaadku ka laasteen ilaahayow saan hawaday iyo jabisiiyo ugu waday kii kale magaca muxuu aha harar miyuu ahaa ugu waday ilkihii tage waxba kama hayo dakarkan maxaa kuu yeelay maqsinkiin baan laba isku jiidhnay bur baa madaxa laygu jeexay maxaa lacagtan xaggaad ka keentay mid baan ka qaatoo laaluush wey kan weeye xaggaad ka keentay su-aashaasaa iman doonta waa lagu weydiin doonaa ballankii aan kula galay iiga waran alla soo kuma odhan alastu birabbikum qaaluu balaa baa tihi sooma maxaad ii caabudi weyde maxaad iigu tukan weyde maxaad sekada u bixin weyde maxaad u soomi weyde maxaad u sinaysatay maxaad wax u xaday maxaa beenta u sheegtay maxaa kaadida isaga dhaqi weyday oo si fiican aan kaa keenay nijaasta aan kaa soo saaray maxaad intaad gidaarada istaagto susado intaad furto nay uga siinaysaa oo dharkaaga iyo jidhkaaga ugu daadinaysaa su'aal baa kugu soo baxaysa dhagahaagii ka warran maxaad ku dhegaysatay indhaha maxaad ku daawatay qalbiga maxaad samaysay su'aal adag baa imanaysa kii kaafirka iyo gaalka ahaa dadka oo tuban baa la waraysanaya ilaahay wuxuu rabaa inuu fadeexeeyo oo sharafta ka qaado kii muminkii wanaagsanaa waxna ka dhaceen khalada laakiin allana caabudi jire wanaagsanaa si gaara ilahay ula faaya war kaale baa la odhanaya si gaara ilahay ula faaya maalintaa waxaa ma samaysay ha halkaa ma ku samaysay ha sidaa ma u samaysay ha wax kasta wuu qiraya gaar weeye cid maqlaysa oo arkaysaa ma jirto waa isagiyo ilaahay keliya subxaanahu wa tacaala adduunyada anaa ku asturay maantana waa ku saamaxay buu alla odhanaya subxaanahu wa tacaala satartuhaa calayka fi dunya ana akfiruhaa laka اlyowm maantana waa kuu saamxay baa la ohanaya kuwii gaalada iyo munaafiqiintii alaa lacnat اllah calى الظaalimiin xisaabtaasaa dambaysa oo laysxisaabi doonaa maalinta yowm اlqiyaame nin walo waxaad u diyaarsataad leedahay hadday dhiigga xaggiisa tahay qofka waaa haddii ay tahay cibaadadana salaada u horaysa wixii kalena dhiigga u horeeya wax layska xisaabiyo waxaa iman doonta suxuftii diiwaanadii acmaasha bani aadamka lagu qorayey ayaa iman doonta suxuftaasaa la keeni doonaa markaasaa lasoo dhigi doonaa kitaabkii lagaa qoray wuxuu qofku odhan doonaa maa lihaada alkitaab laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiira ilaa axsaaha waa maxay diiwaankan aan waxba ka tegin wax yariyo wax weyn maalintaan qaangaara ilaa maanta waa lagu qoray waa sidee ayuu odhan doonaa qofkii muminka ahaa midigtaa ilaahay uga dhiibi doonaa فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا kitaabiya muminka marka midigta laga siiyo alla kitaabkayga midigtaa layga siiyey war arka farxadda sooma idinaa arag qofka jaamacadda ka qalanjibiya marka shahaado la siiyo inuu sawir iskala daalo oo maryo kala janjeero si a xidho oo dadku dhammaanta u yidhaahdo waa maalintaydii sooma idinaa arag farxsan yahay shahaadada markuu qaato ta aakhiraha shahaadada ka weyn ah kitaabkiisa marka midigta looga dhiibo farxadda haa um iqra'uu kitaabiya inii danantu annii mulaaqin xisaabiya fahuwa fii ciishatin raadiya fii jannatin caaliya asal an yajcalana minhum midigtaa looga dhiibaya kii gaalka ah soo ma aha wamaa man uutiya kitaabahu bishimaalih bidixbaa looga dhiibaya ama dhabarka ayaa la odhanaya ka qabso caloosha intuu gacanta dhex geliyo adhaxda ka dusiiyo halkaasuu ka soo qabanaya yaa laytanii lam uuta kitaabiya alla kitaabkayga inaan la isiiyeen baa ii wacnayd walama adri maa xisaabiya xisaab waxay tahay inaan ogaadeen ilaahu yaa maanta iga dhiga ciid ciiddaa maanta maxaan ku idhaahdaa lagu tumanayoo kale yaa iga dhiga ayuu odhan doonaa waxaa kugu filanoo keliya waa maalinta ridii geesaha lahayd ridii senyoonayd ee adduunka hardiday ayaa ilaahay uga qisaasi doonaa uga goyn doonaa bal bani aadamka maxaad u malaynaysa xaaladdu waa adagta allah inoo gargaaro miisaankii baa iman doona maalinta yowma alqiyaame acmaasha bani aadamkaa la miisaamaya diiwaankii laga soo qorayna waa la miisaamaya qofkiina miisaanka ayaa la saari doonaa si xeel dheer baa alla u miisaamaya subxaanahu wa tacaala maalinta yowma alqiyaame wanadacu almawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaama miisaankii cadaalad baa loo dhigi doonaa dadkii waxyaabaha miisaanka cusleeya waxaa ka mid ah qur-aanka akhrintiisa waxaa ka mida salaada wakhtigeedu aad tukato waxaa ka mida sunnayaasha oo aad badsato waxaa ka mida dikriga ilaahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah waxaa ka mida subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi alcadiim waxaa ka mida astaqfir اllah subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar waxaa ka mida laa xawla walaa quwata ila billah adkaarta inaad meeshaa dambe aakhira war jiraa isu weel dhigo waxaa ka mida ah waxyaabaha iman doona xawdka nebigaa laga cabbayaa qoraxdu markay kulaato waa la haraadaya xaaladdu waa adag tahay xawdkaa nebigu sal alay wasalam afartiisa koone barkadaasi way isla eg biyaha ku jira caanaha way ka cad yihiin malabkana way ka macaan yihiin buu nebigu yiri sal koobabka lagu cabbayo tiradoodu xidigahay tiro la egyihiin buu nebigu yidhi calayh mu'miniinta intii rasuulka raacday ee bidcada iska ilaalisay bidca waxaa la yidhaha waxaan nebigu ogayn qofkii sameeya ayaa ka cabbi doona salawaat ullaahi wasalaamu calayh qofkii mar cabbaa weligii dib u harraadi maayo inna likulli nabiyin xawdaa nebi waliba laga cabbo ayuu leeyahay buu nebigu yidhi salawaat ullaahi wasalaamu laakiin xawdkaygaa ugu weyn buu nebigu yuri sal lay wasalam webigaa jannada ee kawhar ayaa gacankiisu ka yimaadaa halkaasuu ka biyoobaa as'al allaha an yajcalana miman yashrabuuna xawda almustafa sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah imtixaanka qofka mu'minka ah maalinta yowmulqiyaame la imtixaami doono qof waliba wuxuu caabudi jiray baa lagu xidhiidhin doonaa gaaladu waxay caabudi jireen baa lagu xidhiidhin doonaa iyo munaafiqiinta halkaasaa lagu xidhiidhin doonaa meel xille ayay ku dambayn doonaan waxaa ka mid ah siraadka aynu ka soo sheekayna ee laga gudbayey waxaa ka mid a ah naartii oo lagu daadan doono ilaahay naga badbaadiyo marka naartu isu soo taagto la keeno ayaa ilaahay la hadli doonaa nebi aadam aadam yaa aadam aadanow kaalay ummaddaada uba ubadkiisii kunkii qof ee maanta meeshaa taagan sagaal boqol sagaal iyo sagaashan dareeri oo jahannamo ku shub la odhanaya kunkiyaa laga soo reebay qof keliya qofkaasi ma noqon doontaa walcilmu cinda allah ilaahay baa og kunkii qof ee bannaanka taagan sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan dareeri jahannamo ku shub la odhan doonaya waa arrin khatar ah oo iman doonta toddobada albaabee naarta ayaa laga gelin doonaa saasaa kii gaalka ahaa waa la weynayn doonaa markaasaa waxaa lala ekaysiin doonaa buur si jirkiisu naarta u cunto kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayrahaa liyaduuqu lcadaab jirkiisa mar kastoo naartu cunto dibbaa loo soo cusboonaysiinayaa si cadaabka ilaahay uu dhadhamiyo subxaanahu wa tacaala dabkan adduunka aynu wax ku bislaysanayno sagaal iyo lixdan jeer baa la soo khafiifiyey sagaal iyo lixdankii jeer baa lagu dari doonaa kanaan adduunka maanta haysanno toddobaatan jeer isagoo la labalaabay ayaa la geyn doonaa naarta jahanamo ayuu noqon doonaa halkaas ayuu asalkiisi ka yimi halkaasaa bani aadamka lagu gubi doonaa naar iyo dhagxan ayaa bani aadamka u noqon doonta xaabo naarta jahanamo lagu shido waxaa jirta meel la yidhaahdo qandara oo jannada iyo naarta u dhaxaysa oo mu'miniinta maxaan ku idhaahdaa bayna aljannati waannaar lagu hakin doono halkaasa bani aadamkii lagu hufi doonaa wixii xuquuq ee kala dhex maray markaasaa qof waliba ki jannada la geliyo meeshii adduunka uu jannada ka ugu darajo hooseeya waxaa la siin doonaa meeshii ugu sarraysay waxaa nebigu ka waramay kuwa la yidhaahdo jahanamiyiin dadka inay ka mid yihiin jahanamiyiintu waa dadkii muslimiinta ahaa laakiin mutaystay cadaab inay galaan wuxuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in marka dembigii ay galeen laga gooyo naarta jahannamo laga soo saari doono iyagoo gubtay oo dhuxul madoobaatay ah baa la soo saari doona webi meesha ku yaalla iyo biyo meesha yaalla oo la yidhaahdo nahrulxayaa webigii nolosha ayaa lagu ridi doonaa sida marka roobku do'o naqu u soo dhasho iyo cawsku sidaasay u soo bixi doonaan markaasaa jannada hanka u hooseeya iyo halka u hoosaysa baa la dejin doonaa jahanamiyiin baan loo yaqaanaa buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam yani waa kuwa jahannamo geli doona allah naga badbaadiyo jannadu waa meeshay mu'miniintu geli doonaan way ku aftaqaanaa jannadu qofka mu'minka marka la geliyo caruur baa u shaqaynaysa wayatuufu calayhim wildaanun mukhalladuun wiilal baa u shaqaynaya meesha lagu waariyey wildaanun mukhalladuun wildaan mukhalad wayaduufu calayhim wildaan mukhalladuun maxaa ka dambeeya idaa ra'aytahum wiilashaa markaad aragto jannada jooga xasibtahum waxaad u malaynaysaa lulu'an manhuuran luul jannada saa loogu yaaciyey ayaad moodaysaa quruxdooda lu'lu'an manhuuran waidaa ra'ayta uma ra'ayta naciiman wa mulkan kabiira haddaad aragto meeshaa nimco aad u weyn iyo mulki aad u weyn baad arkaysaa buu alyidhi subxaana wa tacaala maxaad u malaynaysaa wiilashii shaqaynayabaa caynkaasa dadka maka warran marka loo shaqaynaya jannadu way ku aftaqaanaa marka aad gasho aad istiraado maanta wartalow yaa tufaax waa kugu wacnaan lahaa laandhanoo tufaaxa guuraysaa kuu imanaysa mid cas ku yaalla mid cagaaran baa ku yaalla midba nooc way ku aftaqaanaa waad iska cunaysaa sharaab baad u baahanaysaa kidligiiyo koobkiiyo ordaya afka ka hadli maysid calooshay kaa afgaranaysaa markii way imanaysaa ma ujeeda annada waxaad u baahato waa diyaar maa laa caynun ra'at waxaan il bani aadam weligeed arag baa ku diyaarsan walaa udunun samicat dheg bani aadamna aanay maqal walaa khaطara calaa qalbi bashar bani aadam aan qalbigii ku soo dhicin laakiin shaqay u baahantay shaqo iyo camalfalasho iyo cibaado iyo toosnaan ayay u baahantay soomaalida waxay tiraa fadh iyo fuud iyo cibeed laysku heli waa waxay u baahantay arrintu markaa laysku waayo laysku heli maaye shaqaya tacab bay u baahantah shaqaya tacab bay u baahantah jannadaa nicmada leh in loo shaqaystaa loo baahan yahay qofka mu'minka ahi waxaa u dambeeya gebagabada maalinta yowmulqiyaama markay jannada galaan nebigu muminiinta waa u bishaareeyey innakum satarawna rabbakum kamaa tarawna laylata albadr dad iyo muminiinta rabbigiin waad arki doontaa sida dayaxa fariyo tobnaada uu idinku muuqanayo baad rabbi u arki doontaa iminka adoo dayaxa fariyo tobnaada inaad eegto damacdo miyaad markaa dibadda u baxdo cid ku odhanaysaa iga baydh dayaxaan rabaa inaan eege halkaagaa aad taagantay waad ka arkaysaa rabbi saasaad u arki doontaan maalinta yowma alqiyaama markaasaa jannada markay galaan oo muminiintu ku hoydaan oo ilaahay raalli ka noqdo ayaa allah wuxuu odhan doonaa waxaan idiin ballan qaaday oo aanan idinsiin baa jira maxaa ilaahayoo noo hadhay naar baad naga badbaadisay jannaadna gelisay waad naga laa noqotay weli imaydan arag buu alla odhanaya wayn iskii tusaya allihii aad caabudaysay lixdan sannadood adoo lixdan jiraad dhimatay ama adigoo toddobaatan jiraad dhimatay ama adigoo siddeetan sanno jiraad dhimatay ama adigoo ka yar baad dhimatay axadkii inta aad caabudaysay ee u sujuudaysay ayaa maalintaa iskaa tusi doonaa farxad ka weyn oo qof mu'mina u arkaa ma jirto ilaahay baa daawan doonta nuur baa ilaahay ku gadfan oo ka sokeeya aan loo arki karayn fayakshifu canhu nuur nuurkii ku gadfanaa ee ka sokeeyey buu alle iska duwi doonaa fa yarawna rabbahum rabbigood bay arki doonaa wax ka weyn ilaahay inaad aragto ma jirto maalinta yowm alqiyaama ilaahay kuwa jannada gala ee ilaahay arka subxaanahu watacaala allahayna ka dhigo dembigeennana allaha dhaafo khaatimadana allahaynu hagaajiyo cibaadada allah inoo fudaydiyo nafya shaydaan allahayna ka qabto ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu sida uu iimaanka islaamnimada noo siiy allah haynagu dulo ku soo saaro camalkeen iyo niyadeena mid wanaagsan iyo saafi ah allah ka dhigo khaatimadana allah haynoo hagaajiyo rasuulkii muxameda allah hayna ku xidhiidhiyo xawdkiisa kuwii kacba allah hayna ka dhigo shafaacadiisa allah hayna geliyo jannada allah nala geliyo waalidkayo allahw dembi dhaafo waalidkayo allaha u naxariisto ilaahay waalidkayo jannaha ka waraabiyo muslimkao dhanna allaha barakeeyo dembigoodana allaha dhaafo muslimiinta intii muslimee bogta allaha shaafiyo intii muslimeen awlaad lahayd awlaad khayr qabta allaha siiyo intii muslimee dhimatay allaha u naxariisto inta daymaysan daynka allah ka bixiyo inta kurbaysan kurbada allah ka faydo inta muraadle muslima muraadkooda allah u sahlo inta xaq darro ku xidhan darrada ay ku xidhan allah ka soo sii daayo inta colaada haysato ilaahay nabadgelyo ha siiyo inta baqaysa ilaahay ha badbaadiyo amni allah ha siiyo inta abaaraysan abaarta allah ka dulqaado inta waxaysataa wuxuuda allah u barakeeyo dadka iyo diinta iyo dunyadaba allah hainoo barakeeyo cilmi naafic iyo camal wanaagsan allahayna siiyo diinta ilaahay kuwa ka run sheega allahayna ka dhigo cilmi naafic iyo camal saalixa allahayna siiyo kuwa ilaahay diintiisa ka shaqeeya allahayna ka dhigo jannadiisa sida halkan alla inoogu kulmiyo jannadiisa allah inagu kulmiyo allaahuma salli wasallim wabaarik calaa nabiyina muxamed